garanaya alwadcu ayb wayucrafu lwadcu wadcigii iyo mawduucnimadii ayaa la gartaa biiqraari waadicihi xadiidkan inuu mawduuc yahay see lagu garanay biiqraari waadicihi midkii dejiyey oo been abuurtay inuu qirto ayb sida ka xadiidi fadaa'il alqur'aan oo kale suuratan suuratan maysaratu ibni cabdirabbihi ayaa qirtay oo waxa uu yidhi markaan arkay dadkii inay fiqiga abu xaniifa u jeesteen iyo shaafici yani fiqiga abi xaniifa markaan arkay dadkii inay u jeesteen ayaan damcay inaan dadka qur-aanka jeclaysiiyo markaasaan suurad suurad fadaa'il aniga jeebkaygaa samaystay oo nebigana u tiiriyey ninkaasa marka waa qirtay iyo ninkii la dhihi jiray cumar bnu subr yidhi ana wadactu khudbata nabiy nebiga khudbadiisa anaa alifo iska dejiyey ee waxa nebiga uu yidhi maaha ayb ibnu daqiiq ilciid isaga wuxuu leeyahay ee ninkan beenaalo waay see iqraarkiisa see loo rumaysana buu leeyay iqraarka inuu iqraarka been ku sheegaayo soo ma dhaci oo liana fiihi camalan biqowlihi bacda ictiraasihi calaa nafsihi bilwadci si haddana qowlkiisa loogu camalfalaa waxaa lagu jawaabay dabcan qiraalkiisu waa qariino xadiidka nebigana waa loo dadaalaa binaan calaa dalika marka maadaama isagu naftiisana qofka inuu ku qiro xumaan oo haddana uu been ku sheego waa yar tahay isagoo isaga dhibaayo naftiisa markuu isku qiro waay waa aaday yar tahay dani haali baana looga tegaa daniga haalibka laftirkiisa in wax lagu dhisaa dhib ma laha ayb way badnaayeen marka dadka sidaan oo kale ayb ninkii zindiiqa isagana maxamed ibnu saciid eh, almasluub markii la dilaayey eh, yidhi eh, ana wadactu fii diinikum arbacata alf xadiid afar kun oo xadiid ayaan diintiina ku dhex daray markaasaa waxaa la yidhi adiga waa lagu dilayaa uma yaciishu lihaadihi jahaabidatun culamo jahaabidaa oo waaweyna u noolaan doonta afartan kun oo iyagu marka kale soo celiso ayb siyaabahaas oo kale iyo ninkii isaguna yidhi intuu ka toobad keenay bidca yidhi war war iska fiiriyu yidhi cidda aada axaadiista ka qaadanaysaan fa innaa idaa hawiinaa liamrin annagoo haddaan arrin jeclaysanno oon ku hawoonno axaadiisaan u samay jirnay wadacnaa lahaa axaadiisa axaadiisaan u deji jirnay ayb marka dadkaan iska fiiriya aada axaadiista ka qaadanaysaan wayucrafu lwadcu wadcigii baa la garanayaa la aqoonsanayaa biiqraari waadicihi midka dejiyey ee been abuuray qiraankiisa aw macnaa iqraarihi ama iqraarkiisa macnihiisa yaa lagu aqoonsanayaa cibaarada ibnu salaax waxay ahayd wamaa yatanazalu manzilata iqraarihi wax waxaa jira qiraan iska ah oo kale ma aanu qiranin si toosa laakiin fii macna aliqraar oo kale waa qiritaan oo kale masalan nin baa xadiid warinaayo sheekh ayuu ka warinayo waa la weydiinaa goormaad dhalatay ni ayaa la leeyahay taariikhuu sheegaya taariikhda uu sheegaayo xadiidkan ninkaan adaa ka maqlay haa anaa dhegahayga uga maqlay ayb goormaad dhalatay taariikhdaas ninkii ninkan uu ka warinayana malaa yani konton sano ka horka nintaanu dhalan nin ayuu dhintayba waa fii macna aliqraar waa middaas oo kale taasay marka culimmada ku misaaliyaa ayb xadiidkiina meel kale laga garan maayo ilaa meeshaas maaha waxyaabaha marka iqraarka fii macna aliqraar waa taas oo kale aw qariinatin aw biqariinatin ayaa lagu aqoonsadaa qariino fi raawi raawiga dhexdiisa ah aw ilmarwiyi ama shayga la warinaayo ku dhex jirto maya qarino iyada yani raawiga warinaya iyo midka laga warinayaa ku jirto maya taana waa lagu garanaya waxaa ka mid a iyaas ibn ibrahim ninkii la dhihi jiray khaliifadii marka cabaasiga ahaa ayuu usoo galay qooley ayuu ku dheeldheelaayay hortiisa lagu hayay boqorkan qooleyda marka ayuu aada u jeclaa ninkan waa usoo galay markaasu wuxuu yidhi xadiidkii laa sabqa wax lagu dhaqtamo ama lagu tartamaa ma jiraan ilaa fii naslin gamuun leeb aw khufin ama awr aw xaafirin ama fardo maahe markaasu wuxuu ku daray aw fii jinaaxin iyo qoolleyd garab yani garabka waxuu ka wadaa yani qooleyda shimbira shimbiraha nebiga saasuu yidhi buu yidhi isagoo ugu talagalay marka inuu ku raaligeliyo oo wax uga qaato markaasuu wuxuu yidhi ashhadu calaa ana kafaaka kafaa kadaab waxaan markhaati ka ahay adiga luquntaadaas inay luqun been qadaadkaas inuu qadaad beenaale inuu yahay saasaan qiraa wuxuu gartay yacni qariina isaga marka ku dhex sugan ayaa lagu fahmay ninkan inuu been sheegayo fuqaraa-in baan qariina marka xaaladiisa ka muuqato iyo waktiga uu sheegayo iyo xaaladda uu ku sheegayo iyo yaa waxay keenaysaa marka sidaas aw qariinatin fi raawi aw ilmarwiyi ama shayga marwigee la werinayo nin baa masalan waxau arkayaa abu hurayra eh, xasanulbasri abu hurayra ma ka maqlay mase kama maqlin yaa laysku hayaa isla markiiba xadiid keenay samica alxasan min abi hurayra nebigaasaa yidi ayuu yidhi waxaan uu werinayaa laga garanaa marka qariino tusaysa waxa weeyaan inaani in la been abuuray waxyaabaha baa lagu gartaa marka ayb iyo kutubta marka mudawalaadka amtiladeeda aada u badiso arrimahaas iyo ninkii isaguna waxuu arkay nin baayac ahoo badeecadii ay ku baartay baadinjaanka maalkan layraan gadi jiray oo ay ku baartay markaasuu yidhi haddaan kuu socodsiiye ka waran wax misiina waa ku siinay ahaa axaadiid bau keenay marka fii fadli lbaadinjaan ayb markiiba sameeyey waxaas dhan waa iskaga wada qaraa iyo kii kale isagana macalinkii yidhi cunugiisiio lasoo tumay ayuu arkay oo aada u weynayo macalinkii marka mucallimu sibyaanka soo garaa markaa uu yidhi anaa isagana ka anaa xanuujinayo iska daa markaasuu yidhi nebiga wuxuu yidhi shiraarukum mucallimuu sibyaanikum dadka idinkugu sharta badan ilmaha kuwa wax u dhiga waayo ilmahay bilaad wax dheer buu marka kusoo waa qariina markaas sheeko dhacday ayuu rabaa inuu markiiba ku sameeyo xadiid ku sameeyo ayib waxyaabahaas fqad wdicat axaadiiu yashhadu biwadcihaa rakaakatu lafdihaa wa macaaniiha shayga la werinayo qaraaintiisa waxaa ka mid a faqad wudicat waxaa la dejiyey axaadiiu axaadiiu yashhadu biwadcihaa mawduucnimadeeda ou ka marqaati uu ka marqaati kacayo rakaakatu lafdihaa lafdigeeda adkaantiisa wa macaaniiha wa rakaakatu macaaniiha qaraa-inta marka shayga la werinayo inuu mawduuc yahay waxaa ku tusaayo waxaa ku jirto rikatun fi llafdi waalmacnaa lafdiga iyo macnahaba culaysaa ku jira adayg iyo qallafsanaan aada laysugu soo kallifay ayaa ku jirta waa laga garan karaa marka shayga la werinayo culimmada markay saa u eegaan yaa waxaa usoo baxaysa warkan warkii nebiga ma ahan bay dhahaya ila adiga hadda hadaad nin toddobaatan sano haddaad nin isku meel ku nooleydeen saaxiib ahaydeen hadalkiisa waa ka taqaanaa hadallada kale <coughs> oo haddii nin war kaaga sheego waad yaabaysaa waxaad leedahay war hadalkaani ninka hadalkiisa uma ekeen say wax u jiraan dadkii nebiga axaadiistiisa aada iyagana ugu dhex jiray saasoo kale u yaqaana rabiic bnu khusaym waxaa laga wariyey inuu yihi ina lilxadiidi dawan ka dawi nahaar tacrifuhu wadulmatan ka dulmati lleyl tunkiruhu xadiidku wuxuu leeyahy siin siinka maalinkii oo kaleod aqoonsanayso iyo mugdi mugdiga habeenkii oo kaleod inkirayso rikada marka laakiin rakaakadu qof walbaa ma fiirin karo dadka yacni axaadiista nebiga aada u dhadhansaday oo muddo dheer ku dhex jiray yaa garan karo ayi xadiid oo macnihiisuna adag yahay alfaaddiisuna ay adag tahay waa mawduuc annaga ma dhihi karna waa in marka dadka ahlucilmiga iyagu dhadhansan karo riwaayada iyo diraayadaba yaa tilmaami kara way dhici kartaa xadiid in alfaad adag ay ku jirto macaanidiisuna adag yahay laakiin uma badna axaadiista rasuulka sida sidaa faqad wadacat axaadiisu ayaa la dejiyey yashhadu biwadcihaa mawduucnimadeeda uu ku markhaati kacayo rakaakatu lafdihaa lafdigeeda adkaanshadiisa wa macaaniiha iyo macaanideeda adkaanshadeeda ayb ayb culamada gobolna waxay yidhahdaan rakaakatu lafdiga maahane arakaakatu fi lmacnaa baa loo jeeda xagga macnaha axaadiista nebiga xagga macnaha rakaaka iyo qallafsanaan marnaba kuma jirta aw qariinatin ayaa lagu aqoonsadaa qariina fi raawi hay taasuu marka amtilo badan ka bixiyo waqad aktara jaamicu lmawduucaati fii naxwi mujalladayni acni abalfaraj ibn aljawziy fadakara kasiira mima laa daliila calaa wadcihi bal huwa daciifun mawduucaadkii marka hadda waxaan kuu sheegay tacriifka iyo asbaabta yacni calaamaadka lagu garto asbaabta isaga ma sheegin asbaabta keenayso qofka inuu wadci sameeyo ama uu axaadiis ku been abuurto qaarkeed gadaal inuu ka sheegaa dhici karta ixtisaab dadaa u sameeyo inay kuba ajar tirsadaan nebiga ku been abuurashadiisa inayba ku ajar tirsadaan oo waxay leeyihiin dadkan diinta ku jeclaysaynayna sida baaye say dadka qur-aanka u jeclaadaan yaa suurad suurad fadaail qur'aan fadaail suwar ay u keeneen kuwa iyaga waxaa weeyaan waa nooc waana kuwa karaamiyada iyo dadkan yani mutasawifada ayaa u badan xadiid nebiga aanu dhihin bay samaynayaan maxaa dhacay marka la yidhahdaan isaga isagaan u been abuuranaynaayo kuma been abuuranayna ileehi naxnu nakdibu lahu laa calayhi isagaan u been abuuranaynaayo ku been abuuran mayn marka fadaa'il tiro badan bay sheegayaan si dadku cibaadaadka u badsadaan intii nebiga ka sugnaatay ee ka ansaxday baaba ku filane ka nebiga diintiisa uma baahna yacni been abuuran kuwa ugu daranna marka sababka ugu xunna kaasu suyuudi elfiyadiisa kuwa ugu daran wuxuu leeyahay mutasawifadaasu oo iyagu axaadiista nebiga uga been abuurto taxasuban ajartirsi asbaabta keenaysa waxaa kaloo ka mid a istirzaaq qofka inuu xoogaa wax ku helo si wax ugu helo boqorraduu u tegayaa dadkii ay waxay jecel yihiin ayuu sheegayaa nabigaa yiri buu dhahaya xoogaa shilimaadka uga soo helo yani takasub ama istirzaaq zandaqana waa keentaa diinlaawanimo qofkan waa diinlaawo wuxuu rabaa inuu diinta fool xumeeyo wax aan jirin ayuu marka udhex daraa ayb sidii kuwii warinaya weliba yani asaaniid beenay u rakibaya sida yani kuwii iyagu xamaad ibni salama can saabit can anas inta yidhi ayuu wuxuu keenay in allaha tacaala ajra alkhayla ilaahay baa wuxuu orosiiyey fardo fardahabaa facaraqad way dhididay uma khalaqahaa min nafsihi yani fardaha yani dhididkaas ayuu isaga nafsadiisa ka abuuray uma khalaqa nafsahu minhaa waa sandaqa ujeedid bacd zanaadiqa alifeen culamadii bayna ku dhejiyeen marka fulaan can fulaan ayb waxyaabahaas oo kale kamida marka zandaqadaana marka way keentaa waxyaabahaasa marka keena waqad aktara baxsiga kale waxaa weeyaan mualafaadka laga alifay kutubaha laga alifay ibnuljawzi ayaa kitaabkiisa ugu caansan yahay almawduucaat waa madbuuc isagoo saddex mujalad saddex mujalad ayb gadaashiisna rag badan waxbay ka qorqoreen suyuudi alaali almasnuuca iyo shawkani alfawaa'id almajmuuca iskale silsiladan albaniya silsila axaadiis adaciifa walmawduuca iyo mawduucaad fara badan ayaa laga helaya meelahaasaa marka u asal u ah waqad aara waqad agsara wou badiyey jaamicu lmawduucaati mawduucaadka midkii ururiyey fii naxwi mujalladayni laba mujallad yacni dhexdeed wax ku dhow ayuu ku badiyey acnii waxaan u jaamicu lmawduucaadka abalfaraj ibn aljawziy ayaan u isagoo hordiina jawzaqi ayaa alabaaqiil kitaab la yaraha alifay ayb fadakara wuxuu sheegay kaiiran in badan oo mimaa ah laa daliila wax daliil calaa wadcihi aanu ku sugnayn mawduucnimadiisa wax daliila aan lahayn in badan oo mawduucnimadiisa wax daliila aan lahayn ayuu kitaabkaa ku dhex sheegay <clears throat> bal eh inuu mawduuc noqdo iska badaaye huwa daciifun weeyaan waa axaadiis daciifa axaadiis aan gaaraynin mawduucnimo ayuu kitaabkiisa ku dhex daray ka wadaa marka uu aada ugu tasaahulay dhanka yani mawduuc ku ayuu ku tasaahulay ibnuljawsi axaadiis iyaga daciif iska ahaan lahayd ayuu mawduuc yidhi waxaaba ka daran kuwo saxeixa ah ayuu mawduuc ku sheegay oo uu ka mid yahay xadiid muslim ku jiro xadiid muslim ku sugan suyuudi marka shaarixan alfiyadiisuu ku sheegay wmin غريب ma تراه فاعلمي xadيiث في صحيiحi مسلم waxyaabaha غariibka ood ku arkaysa waxaa kamida buu yihi xadiid صaxiixu muslim ku sugan ayuu mawduucaadkii ku daray marka isaga waxaa ka faa'iideysan karo qof axaadiista iyo kutubta iyo dhexgeli karo yaa isaga ka faa'iideysan karo dad waxaad arkaysaa bacd naas iyagoon yani musalaxan iyo culuumtan aqoon ula u yeelanin iyo kutubahan aan kala aqoonin ayuu wuxuu ka bilaabayaa mawduucaat ibn ljawsi kitaabu mawduucaad uu ka bilaaba waa daalacana mawduucaad sida uwada uwada uwada allaale wuxuu meesha uu ku arko mawduucu u arkaa hadhow marka qofkii jahawaraan baa ku dhacaya xadiiskaas muslim ku jiro kuwo badanoo oo musnad axmed ku jiraano saxeixa kuwo sunanka ku jiraano saxeixa wadaad marka hadduu maqlo xadiidkaas ku wacdinaayo kale inuu qabsadaa laga yaabo jooji shiikow inuu yidhaha nebigaa ku been abuuranin khaladkana marka xaggee ka yimidni kitaabkaana isagoon gaarin u akristay marka dadkan waxyaabaha ay daalacanayaan laftirkeeda waxbaa ka horeeya weligaa adoon culumta muqadamaad u yeelanin adaad kutubta waaweyn ku orodo waxaa kugu dhacaya marka jahawareer hadalna islama keenaysa jahli oo waxaa kugu dhacayo murakab ah mid basiida ah, xataa ma kugu dhacayo jahliga murakabkaa waa maxay qofki inuu wax yaqaano isku haystaa mana yaqaan waxaan hadhow marka ninkii u sheegi lahaayna de kama faa'iideysanayo meel kitaabkan lagu akrinayo kutubta hoosena inuu fariisto lagama yaabo waa taqaanaabuu isleeyahy wax ka daran male kan dhigka badan zamankan marka dalabatulcilmiga ama yani meelaha cilmiga lagu barto dhibka ugu badan oo ka taaganna kaas wa ayb fiqhigii saasuu ku yahay luqadii saasuu ku yahay xadiidkii sidaasuu ku yahay culumtii marka muqadamaadkeeda haddaan la baranin kuwa kale ma laga yaabo in la fahmo tafsiirka ugu yar muqadamadiisa in la barto muqadamada tafsiir waxaan ujeedaa yani tafsiirka muqadame in laga barto fiqiga in muqadame laga barto furuucdiisa usuulka muqadame in laga qaato musalaxan in muqadamo laga qaato hay cilmi walba haddaan muqadamada muqadamaadka qofka hadduu koobo mutuunta muqadamaadkeeda hadduu koobo funuunta kale iyo isagoo ku fahmayo gelay marka dadka kale jahligoodu jahli basiida waa jahliga basiidkaana dhib male ninku inuu waa ogyahay inuu jaahil yahay laakiin midkan murakabka ah yaa dhibaato fara badan ka jirta inta badanna yani qofku waxaa dhici karta culamo waaweyn inuu inuu la kulmo isagoon asaasiyaadka aqoonin culammadaasu ag fadhiisanaa ayaanu la soo joogaa hadhow wuxuu leeyahay aniga culammadaasan wax kasoo bartay fil xaqiiqana culammadaas heeru wax uga faa'iidaysta maba jooginba markuu la kulmaayo hadhow marka dadna wax ka qofkii oo wax ka faa'iidaysan lahaa ka faa'iidaysan maayo marka khatar waxaa lamida iyagana kutubtaan silsilooyinka la daalacanayo silsilooyinka albani oo saxiixada ama daciifadu waxay u baahan yihiin iyaga laftirkooda culum ka soo hormartay ayb nin yani muqadamaadkan iyo musalaxan min fahamsana ka faa'iidaysan kara waa kutub waaweyn kutubtaas albani irwaalhaliilkaa lamid isaga laftirkiisa waa mudawal ayb adaad leedahay yani aniga cibaadaadkaygan ka ogaana waxaan inay saxiix inayna daciifkiin waa baab kale dad ula soo fariisata khatar waqad aktara jaamicu tirmidi jaamicu lmawduucaati mawduucaadka midkii ururiyey wuxuu aad u badiyey fii naxwi mujalladayni laba mujalad oo kale wuxuu ku badiyey wax u dhow acnii abalfaraj ibn aljawziy ayaan u jeedaaye aad ba u badiyey fadakara wuxuu sheegay katiiran in badan oo mimaa laa daliila wax daliil calaa wadcihi isaga mawduucnimadiisa aanay ku sugnayn bal ee huwa isagu daciifun daciif uu yahay inuu mawduuc yahay iska badaaye bal ee huwa daciifun qayb badanoo iyadu markaa daciifka iyou sheegay wlwaadicuuna aqsaamun kuwa waadiciinta oo axaadiidta dejiyo waa qaybo acdamuhum kuwa ugu weyni badan bararan xagga dhibka qowmun qolo weyaan yunsabuuna loo nisbeeyo ila zuhdi qolo zuhdi loo nisbeynayo kuwa ugu daran fiiri marka diqada ku jirta warka alimaamu nawowi ma uusan dhihin iyaga ayaa ugu xun ma dhihin qoladan zuhdiga loo nisbaynayaa ugu dhib badan buu leeyahay dhibku waa maxayna suyuudi baa sheegayo rukuunan lahu iyaga waa loo iilanaa waxaa laisleeyahy war ninkii cibaadada badnaa oo khayrka badnaayo waayo wuxuu sheego waa laga qaadana isaga marka xagga bararka iyo dhibka iyagaa ku badan laakiin shaksi ahaan xumaanta waa laga xun yahay zanaadiqadaaba ka xun iyagana walidaalika muqadamada muslim wuxuu ku warinaa inuu leeyahay dad beenta ay kaga socon og tahay ma jirto dadka saalixiinta carabkooda dadkaba wuxuu leeyahay waxaa ugu been faafin badan dadka saalixiinta ah waa yaab soo saalix ku noqda been lagu sheegaa marka culamada marka waxay yidhahdeen beenta iyaga uma qasdaane wax allaale wixii la sheegaba oo qaala rasuululah la yidhaha iyaga waxay u moodayaan inay run tahay iyagana waa iska werinayaan min xaysu laa yashcuruun ayay beentu carabkooda ku soconayaan iyaga marka waxaa ugu darar xun buu leeyahay kuwa zuhdiga loo nisbeeyo iyagaa ugu xun ma ah dhibaatada markay noqoto iyagaa ugu dhib badan sababtoo iyaga waa laga qaadan ogye laakiin nin zindiiqa oo zandaqa ku og tahay war iga tag baa leedahay adiga kuma ma ku sirmaysa marka macalka meeshaa weeyaan acdamuhum kuwa ugu weynin badan baradan dhibka qowmun yunsabuuna ila zuhdi qolo zuhdi loo nisbeeyo waaye wadacuuhu way dejiyeen xisbatan xadiid bay nebiga uga been abuurteen xisbatan liajli xisbatin ixtisaaban liajli ixtisaab ajartirsi waaba ku ajartirsanayaan shaygii xaaraanta haddii diinta si xun kuu gasho si qaldan shaygii xaaraantaa baad ku ajartirsanayaan say laftirkiisa waa kaa qolaa nebiga inay ku been abuuratay iyagoo og inay ku been abuuranayaan haddana waa ku ajar tirsan inaan ahaya wadacuuhu way been abuurteen nebigii bay ka been abuurteen xisbatan ajartirsi darti fii zacmihim iyaga siday ku andaxoonayaan faqubilad waa la aqbalay mawduucaatuhum mawduucaadkoodii iqatan kalsooni bihim iyaga lagu qabo darteed kalsoonaan lagu kalsoon yahay iyaga darteed ayaa iyagii markaa laga qaatay oo laga aqbalay ayb oo xadiidkan man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ayay waxay ku dareen man kadaba calaya mutacamidan liyudila annaas si uu dadka u baamiyeey ziyaadadaasi kusoo darsadeen annaga marka dadka ma dhuminayna waaba hanuuninayna ayay leeyihin masaajid baanba gelinaynaa dadka qur-aan badanay akhrisanayaan haddaan annaga qur-aanka suurooyinkiisi suwarkii sifada isheeda aan ka sheekayno marka ma inagii inaga baadiyeynay bay ku dhahayaan saas liyudila annaasa taas waa waa waa khalad iyada laftirkeeda waa baatil hadday ansaxda xataana laamkaas ibnu xajar wuxuu leeyahay waa laamulcaaqiba ee laamutacliil maba ahanu dhahayaan xataa haddii ay ansaxdo ayb allan marka sharax dad badan buu sheegaya wa kaana abu daawuud annaqaci adwal annaasi qiyaama bileyli waaktarahum siyaamun binahaarin wa kaana yadacu dad badanoo saalixiin oo mawduucaad samayn jiray wajawazat ilkaraamiyatu karaamiyadu iyagu waxay baneeyeen karaamiyada waxaa weeyaan dad oo atbaacu moxamed ibnu karaam moxamed ibnu kiraamna waa loo dabdiyaa karaam iyo kiriyo kiraam qole marka waxay ahaayeen dhulkaas khuraasaanay ku qabnaayeen waa ayay dawlad lahaan jireen dawaaiftaa marka ahlu bidcada ayay ka mid ahaayeen firaq ninkaas marka maxamed ibnu karaan ayay ku dayan jireen oo shaacirkoodii waxa uu yidhi ninkii rabo inuu daydo ha ku daydo moxamed ibnu karaan addiinu diin ibnu karaami walfiqhu fiqhu abi xaniifa addiinu yani caqiido waa diin ibnu karaan moxamed ibnu karaan diintiisii iyo caqiidadiisii waayo shaacirku wlfiqhu fiqhu abi xaniifa fiqina waa kii abi xaniifa laakin alimaamu dahabi yaa miisaan ictidaalka wuxuu ku yihi akada min almadaahibi akada min alaxaadiidi awhaaha wa min almadaahibi arda'aha axaadiidta wuxuu ka qaatay kuwa ugu xun oo ugu daciifsan ugu mawduucsan diintana ama yani caqiidadana madaahibta caqadigaana midda ugu xun ayuu ka qaatay marka wuxuu jamciyey naqli xumo iyo caqliga iyo fahamka iyo ictiqaad xumo ayuu jamciyey ninkaas kuwaas waay marka karaamiyada uu sheegaya marka kutubulcaqaa'idana lagu daraaseeya laas imaamaka <clears throat> laga hadlayo mas'alat liimaan oo iyagu waxay qabaan aliimaanu qawluhu faqad iimaanku waa qowl bis haddaan la ictiqaadinin xataa ilaahay iyo rasuulkii iyo risaalada rasuulka iyo afka keliya un in laga dhaho waa ku filan tahay waa iimaan qofka sidaa hadduu u yeelo waa mu'minun kaamilu liimaan wajawazat ilkaraamiyatu alwadca ayay baneeyeen fi tarkiibi watarhiib waxyaabaha yani axaadiista wax laysku jeclaysiinayo iyo kuwa laysku cabsi gelinayo wahuwa khilaafu ijmaaci lmuslimiin muslimiinta ijmaacooda khilaafkeedana weeyaan aladiina muslimiinta oo yuctadu bihim la tirsado muslimiinta ijmaacooda la tirsadaa waa khilaafsantaha arrintaa ayb bal sheekh abu moxamed aljuwayni waalidu imaam alxaramayn imaam alxaramayn waalidkiis abu moxamed asxaabu lwujuuha shaaficiyada ayuuna ka mid ahaaye wuxuu yidhi waaba ku gaalooba qofkii nebiga ku been abuurto waa gaalnimo in nebiga lagu been abuurto imaamu dahabina sidaa ayuu ku raacay bacdi ahlilcilmina saasay ku tageen maxaa yeeley ninka isagoo og hadduu nebiga ku been abuuranayo macnaheedu waxay tahay waa nin sharci dejinayo sharci dejintuna waa kufriga waana lagu gaaloobaa walidalika abu maxamed iljuwayni iyo alimaam dahabi iyo saasay ku tageen waa hadduu kas nebiga uga been abuurto isagoo og ayb bacdu ahlilcilmina waxay dhaheen bimujaradi alwadci ku gaaloobi maaye istixlaal oo istixlaalo ayuu ku gaalooba masalada istixlaalka iyo cadamu istixlaalkana waxay u noqonaysaa ficilkan ama qowlkan horta sidiisa gaalnimo mu u yahay mase uma ah ficilku hadduu sidiisa gaalnimo u yahay istixlaal lama rabo shardina ma ah ee istixlaalku wuxuu wax anfacayaa marka aanu ficilkan sidiisa gaalnimo u ahayn sida zinada iyo tuugnimada iyo qatliga iyo sideeda gaalnimo uma aha hadduu qofka istixlaalo waa ku gaalooba markaas istixlaalkuna ibnu cabdilhaadi siduu leeyahay camal qalbi ah wa qofka waxaan inuu istixlaala iyo in kale isaga un baaqi ayaa ayaa laga ogaan karaa xaggiisa istixlaalku maaha isagu camal yani eh, qofka adiga kuu daahiri kara maaha allahuma inuu sheego maaha taasay marka u laabaneen amaa dunuubta iyada fii xaddi daatiha gaalnimada waa shirkiga iyo oo kale qofkan ma istixlaashade mase ma istixlaalin la dhihi maayo ayb shaygan laftirkiisa hadduu istixlaalsadana zinadii iyo khamradii iyo hadduu istixlaalana iyada laftirkeeda waxaa la eegayaa istixlaalkan ta'wiil miyuu ku yimid mase cadamu ta'wiilu ku yimid hadduu ta'wiil ku yimaado lagu gaaloobi maayo qoladii khamrada cabtay qisadii qudaamata ibnu madcuun oo kale khamray cabeen waa islaaleen maca dalika ma aanay ku gaaloobin waa loo bayaanayaa la yidhi ta'wiilkaa laga zuuliyo bal nebigu wuxuu sheegay dad ummadiisa kamida inay khamrada xalaashan doonaan <coughs> ouna yidhi yusamuunahaa bigayri ismihaa magacii magaceeda magacaan ahayn ayay ula baxayaan waktigii salafkaaba la helayba kamrigii dad xalaashanayo nabiid bay ku magacaabeen nebiifku waa khamri haddana maca dalika ta'wiilay ku xalaalsadeen ahlu cilmiga ma aynan gaalaysiinin qolooyinkaas marka waxyaabahaas marka in laga eegay u baahan tahay ayib oo abu maxamed aljuwayni isaga wuxuu yihi fajazama bitaksiiri waadici alxadiid ninka xadiidka nebiga ku been abuurto gaal in la gaalaysiiyo oo gaalaysiintiisa ayuu jasmiyey qaybo fara badanna suyuudi baa sida tilmaamaya sharx warubama warubama asnada alwaadicu midka waadica inuu isnaadiye ayaa la arkaa kalaaman hadal linafsihi yani isaga uu leeyahay min nafsihi nafsadiisa ka ahaaday xaggiisa hadal nafsadiisa ka yimid inuu isnaad u sameeyo nebigu u tiiriyaa la arkaaba aw libacdi alxukamaa'i wajawazat alkaraamiyat alwadca fi اtargiibi waاtarhiib wahuwa khilaafu ijmac اlmuslimiina aladiina yuctadu bihim wawadacat الzanaadiqatu zanaadiqadiina waxay dejiyeen jumalan jumlooyin fabayana jaabidat اlxadiidi xadiidka jahaabidadiisa dadka aada u yaqaanaa waxay caddeeyeen amrahaa axaadiidtaa shanigeeda walilaahi alxamdu ayb rag badan buu marka sharaxa ku dhex sheegay warubamaa asnada alwaadicu midka waadica ee xadiidka dejiyey oo been abuuranaya nebiga ku been abuuranaya inuu isnaadiyo ayaa la arkaa kalaaman hadal linafsihi min nafsihi ka ahaaday aw libacdi alxukamaai ama nafta xikmada badan xaggooda ka ahaaday ayb ama fuqahadii qaacida fiqhiya ayaa la dejinaya dadka gobol baa xadiis ahaan u werinaya ayb waxaa kamid a maalan yani qawaaciddaas fiqiga oo kale yani in aanay najaas ahayn maa laa nafsa lahu saa'ila marka najaasaadka laga sheekaynaya maa laa nafsa lahu saa'ila wax yacnii dhiig dureeraya oo soconayo aan lahayn hadduu weelka ku dhaco iyo ma najaasaynayo qaacidada marka yani fuqahada iyagaa dejiyeen waa qaacido sax ah laakiin xadiis ma aha marka gobol baa xadiis ahaan u werinayo waxaa ka mid a ah, kullu qardin jara manfacatan fa huwa riban xadiis marfuuca ma aha laakiin waa qaacido jirta oo axaadiista lagala dhexbaxay waxyaabaha noocaas oo kale ayb aw libacdi alxukamaai hadal oo xukamada qaarkood ay leeyihiin oo kale ayuu isnaad intuu ku wariyay buu xadiidka dhigaya warubama waqaca inuu dhacaa la arkaa fii shibhi lwadci mawduuca wax u eg bigayri qasdin qasad la-aan inuu dhaco mararka qaar waxaa dhici karta wax mawduuca inay bigayri qasdin ku dhacaan qofka isagoon u malaynayninba haddana fii nafsi inay yihiin mawduuc inuu yahay shaygaas waa dhacda iyada qaybkan marka qaybtii hadday aan sheegayno mudrajkoo kale wa ninkii intuu sanad soo kaxeeyey aamusay ninkii uu soo galay oo uu yidhi man kasurat salaatuhu bileyli xasuna wajhu binahaar xadiis nebi ma ahan haddii la fiiriyo suurada mawduuca uga yahay laakiin looma qasdin wa min almawduuci mawduuca waxaa ka mid a ah, alxadiidu almarwiyu xadiidka la warinaayo can ubay ibni kacbin laga warinayo fii fadli lqur'aanina ku saabsan suuratan suuratan waqad akhda'a waa gafay man dakarahu qofkii sheegay xadiidkaa min almufasiriina ka mida mufasiriinta gabalba markay suuradda bilaabayaan tafsiirkeeda waxay ku hormariyaan fadliga suuraddaas marka ma saxsana sidaa suurad walbaa fadaa'il gooniya kusoo aroortay male waa jiraan suurooyinka qaar fadaa'il inay leeyiin laakiin suurad suurad xadiidka ubay ibnu kacab ee laga warinaayo ee mawduuca ah ee suurad walba fadliga ku sheegayo yay soo qaadanayaan marka kuwa iyagu maama fiicno kuwaa degteen saclabi iyo waaxidi iyo zamaqshari iyo baydaawi ayaa ka mid mida mawduucaadka intaas uga baxay bilahi tawfiiq sal l sl